jawaan wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo aad ka dhegaysataan kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo axda taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona warar dheeraada oo kasoo baxaya heshiiska muranka badan dhaliyey ee dhawaantan addisababo ku kala seexdeen madaxweynaha somalilan iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud oo seexay sharci burinaya heshiiskaasi magaalada garowe oo si weyn looga diyaargaroobayo doorashada madaxtinimo ee beri lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo xilli maanta la dhegeysanayo khudbadaha musharaxiinta dad horleh oo ku dhintay duqeymaha ruushka ee dalka ukrein shiinaha oo cunuqabateeno kusoo rogay shirkado laga leeyahay maraykanka oo hub ka iibiyey ismaamulka taiwan iyo doorasho ay mucaaradku qaadaceen oo ka bilaabatay waddanka bangaladesh qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada rasuulka muxamed intaasi ku dhaafna heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa wararka eh, la xiriira eh, heshiiskii ama isafgaradkii dhowaantan ee magaalada addis ababa ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale eh, ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed waxaana heshiiskaasi ay dowladda etoobiya sheegtay in uu dhigayo in qeyb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyaba etoobiya lagu wareejiyo ama la siiyo waxaana jirta in sidoo kale etoobiya oo heshiiskaasi faahfaahin ka bixisay ay sheegtay in heshiisku uu ka badan karo muddada kontonka sano ah ee haatan lagu cayimay oo uu gaari karo ilaa iyo boqol sano sidoo kale waxay sheegeen inay suuragal tahay in eh, baaxadda eh, haatan lagu heshiiyey ee ah labaatanka kilomitir in eh, intaasi ay sidoo kale ay kasii kordhi karaan waxaana ay sheegeen in markaa heshiisku uu sida rasmiga ah u dhaqangalo oo ay dhulkaasi iyo baddaasiba ay la wareegaan kadib ay ka fakari doonaan in somalilan ay aqoonsadaan iyo in kale waxaa sidoo kale jirta in wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya wasiir xage afrax oo isagana dhankiisa uu sheegay in dhulkan eh, haatan etoobiya uu damaca uga jiro ayna sheegtay in somalilan ay kala heshiisay horey looga helay ceelal shidaal oo laba ah wax kasta oo dhacana waxa uu sheegay in ay arintaasi aysan suurtagal aysan noqon karin oo etoobiya aysan dhulkaasi la wareegi karin inkastoo haatan etoobiya ay ku jirto diyaargarow xoogan oo ah sidii ay ku dhaqangelin lahayd marka uu dhaco amaba uu soo idlaado heshiiskan haatan ay la gaareen dhanka eh, somalilan wasiir xagaa afrax oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa faahfaahin ka bixiyey wararka la xiriira dhulkan ee etoobiya damaca uga jiro iyo qorshaheeda ku aadan marka ay la wareegto waxyaabaha ay ka yeelayso shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago mhm. waxaa kaloo ku jira meeshan ay rabaan in la siiyo mhm. nimankan mhm. laba ceeloo shidaala ah waxaa la ydhahaa iyo hemaalto hore baaris loogu sameeyey hore baaris force majora ku dhacday dowladii dagaaladeedii baa gudbiyey iyagoo pebskii muxuu ahaa in saylac dhinaceeda laga dhoofiyo halkaas ay diyaar ahayd muhiimad kaloo gaara iyo khayraad iyo ay dadka soomaaliyadoo dhan waday leeyihiin ayaa waxaa gacanta loo gelinayaa cadow oo iyaduna meesha ku qarsoon marka fursadda waxaan uga faa'idaysanayaa shacabka soomaaliya inay taana ku bararugsanaadaan dadka soomaaliyeed soomaalinimadu marna ma dhimato waxay falcelinta keenana waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waxay kasoo horjeedaan wax kasta oo aan iyaga dhexdooda ahayn oo banaanka uga yimaada inaanay raalli ka ahayn ha itaal yaraato ha kala maqnaato laakiin soomaali waa soomaali soomaali soomaali baa leh falcelinta dadkuna taasi ayay salka ku haysa dadka soomaaliyeed waxaa weliba nasiib wanaag ah Eh, somalilan iyo soomaaliya muddo badan bay hadda kala maqan yihiin oo ay somalilan ahayd gooni baanu istaagnay eh, dadka waxay cabiraan dadka siyaasiyiinta ah ama muxaliliintaahi waxay yidhaahdaan generationkii dhashay wixii ka dambeeyey koob sagaashankii eh, reer somalilanhi maba aqoonsana waxa la yahay iyo soomaali waxay isku tahay mana garanayaan manay soo gaadhin dowladdii soomaaliyeed wada jirta laakiin hadalkaasi wuxuu noqday mid beena waxaad indhihiina ku harkayseen generationkii ugu da-da yaraa inay maanta kuwa wax diidan ee leh dhulkaygu beec maaha baddaydu beec maaha taakayntaale kama ogelin waana soomaalinimada asalka soomaaligu marnaba ma dhinto mana qaybsamo marka waa dareenka iyo walaalnimada iyo wada dhalashada dadka soomaaliyeed ka dhexaysa markasta siday u feejigan yihiin sida waa ciidan ah, waxaan ku tilmaami karnaa dadka soomaaliyeed waa dad ciidan oo kale ah. ciidanku markay xaaladda abuurto markiiba degdeg bay uga falceliyaan tanoo keliya maaha shalay markii aanu kenya isku haysanay eh, badeenna mm-hmm. eh, sidaasoo kale ay dadkii waqooyi jooga mm-hmm. uga falcelinayeen oo ay lahaayeen soomaaliya soomaalin baale badaydu waa badayda annagu waxaan rabnaa isku haysano mm-hmm. marka waa fursad abuurantay oo aan rabno inaan hore usii wadno shacabka soomaaliyeedna aan leenahay inaga wixii dhexdeena ah wax meli naga tegaya maaha laakiin wixii banaanka ee dhibi noo keenaya inaynu ka wada feejignaano muxuu ahaa ka digtoonaano tallaabada muuse uu u horseeday soomaalina waa taariikh madow oo nin weyn oo sideetan jir oo ciidan soo ahaa oo dalka wax u bartay oo cansuurtii dalka wax lagu soo baray inuu maanta yidhaahdo muxuu ahaa etoobiya oo aan ognahay muxuu ahaa xinimitiga iyo cadaawada naga dhexeeya oo aan ognahay damaceeda ilaa mililik ilaa xaylasalaase ay doonayeen inay badda ama badaha soomaaliyeed meelun kasoo galaan inuu maanta u horseeduu yidhaahdo muxuu ahaa kooridoor ayaan siiyey oo saldhig ciidan kooridoor macnaheedu waxa weeyaan dhulka inta u dhaxaysa badda ilaa intaa kale dalkaad siisa baa ilaashanaya marka in xuduud cusub oo soomaaliya dhexdeeda ay ka abuuranto Eh, waa nasiib uu ku fikiro waa nasiib daro kama abuurmayso intay dadka soomaaliyeed nool yihiin waa riyad maalmeed laakiin maba islahayn ka hor xataa qof soomaaliya qof madaxa iska daya qof soomaaliya oo caadiya ayaa ku fikiri kara laakiin nasiib darooyinka iyo wakhtigu waxa uu ku barayo adduunyada nin oo maxaa aragti ku laaban baa la yidhi ayay ka mid tahay wasiir dowlaha wasaaradda xukuumadda soomaaliya iyuu kaasi ahaa oo ka hadleeyey ee heshiiska ay gaareen somalilan iyo itoobiya oo ah heshiis is-afgarada oo dhigayay in qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba la siiyo dhankaas iyo itoobiya heshiiskaas oo muran badan dhaliyey sidoo kalena si adag ay uga soo horjeesteen madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu seexay sharci burinaya is-afgaradka dowladda itoobiya iyo sidoo kale maamulka somalilan dhex maray waxaana madaxweynaha eh, war kasoo baxay fila soomaaliya lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga baarlamaanka federaalk soomaaliya ee burintiis afgaradka dowladda itoobiya iyo maamulka somalilan oo ay ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa ku ammaanay wakiilada shacabka soomaaliyeed ee golaha shacabka iyo aqalka sare doorka taariikhiga ah ay ka qaateen difaaca dhaxalka jiilasha soomaaliyeed iyo madax banaanida dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fariin adagna uu u yahay cid kasta oo naawileysa in ay boobto dhulka badda Eh, iyo hawada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shacabinta soomaaliyeed ugu baaqay ayaa lagu yiri qoraalka gabadiisa inay xoojiyaan midnimadooda marxaladan taariikhiga ah ayna kala saaraan arrimaha siyaasadeed ee laga heshiin karo iyo arimaha masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka ubadkeena iyo jiritaankeena ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka kasoo baxay villa soomaaliya ee looga hadleeyey eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saxeixay sharciga burinta is-afgaradka dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan ay dhowaantan ay gaareen sidoo kale soomaalida gudaha dalka iyo dibaddiisaba ku sugan ayaa isku mowqif waxa ay ka qaateen eh, heshiiskaas is-afgaradka ah waxaana soo kordhaya dadka ka hadlaya eh, arrintani eh, sheeganaya sheegayana in ay sharci darro tahay sidoo kale waxaana ka marnayn jaalidaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada dibadda ah jaaliyadda ugu weyn wadanka mareykanka ee gobolka minnesota ayaa dhankooda shir ay yeesheen waxa ay kasoo saareen go-aamo ay arintaasi uga soo horjeedaan iyagoona sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay ku taageersan yihiin mowqifka taariikhiga ah ay ka qaateen heshiiska is ee dhex maray somalilan etoobiya waxaana ay sheegeen in dhankooda garab buuxa ay u yihiin dowladda federaalk ayna kasoo horjeedaan heshiiskaasi kulan ay yeesheen jaaliyadda soomaaliyeed ee mareykan gaar ahaana minnesota ayaa gabagabadii waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay warbaahinta uu akhriyey sheekh xasan dhooye oo ka mid ah eh, jaaliyada soomaaliyeed ee wadankaasi magacaygu waa sheekh xasan dhooye anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada shirkan iyo war-saxaafadeedkan ayaan waxaan idinla wadaagi doonaa madashan war-saxaafadeedkii ku aadanaa war-saxaafadeed janaayo lixdeeda labada kun labaatan iyo afarta minneabolis minnesota maraykanka qurbajoogta soomaaliyeed ee minnesota waxay si adag u cambaaraynaysaa falalka guracan ee ay etoobiya ku xadgudubtay madax bannaanida iyo wadajirka dhulka soomaaliyeed etoobiya waxay ku xadgudubtay shuruucda gobolka iyo tan caalamiga ah taas taasoo sii kordhinaysa xasilooni darrada geeska afrika waxaan ugu baaqaynaa etoobiya inay ixtiraamto madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya sidoo kalena ay wada hadal iyo iskaashi nabadeed la yeelato dalka ay dariska yihiin ee soomaaliya qurbajoogta soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in xalka keliya ee etoobiya iyo soomaaliya u furan ay tahay in ay nabad ku wada noolaadaan oo ay abuuraan iskaashi wax ku ool ah oo labada ummadoodba dan u ah labo waxaan garab taagannahay diidmada dowladda soomaaliya ay ku diiday heshiiska sharci darrada ah ee etoobiya ay ku doonayso inay saldhig milatari iyo marinbadeed ku yeelato gudaha soomaaliya iyo inay soo gasho xuduudda badda iyo barriga soomaaliya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya ku taageeraynaa inay diiddo wax kasta oo ku xadgudbaya madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya saddex dadka soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen caqabado waaweyn iyo nafhurid ku aadan dagaalka joogtada ah ee ay kula jiraan argagixisada gaar ahaan kooxda argagixisada ee al-shabaab diidmada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee tallaabada etoobiya ayaa salka ku haysa iyadoo la fahamsan yahay in falalkan oo kale ay fursad hor leh u abuurayaan al-shabaab isla markaana ay halis gelinayso horumarka wanaagsan ee la gaaray soomaaliya dhinaca nabadda heshiiska is-afgaradka ah ee xadgudubka ku ah ee loogu yeeray m o u ay etoobiya ku dhaqaaqday waxa kale oo ay caddaynaysaa tuunkii um, muddada dheer ummadda soomaaliyeed ka qabeen in etoobiya ay damac dhuleed ka leedahay soomaaliya afar haddaannu nahay qurbajoogta soomaaliyeed waxaan si buuxda u taageersannahay hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa hal taako oo ka mid ah barriga iyo badda soomaaliya inaysan cidna saxiixi karin sidoo kale soomaaliya waxaa leh dadka soomaaliyeed madax bannaanida dalka soomaaliyeedna waa mid aan gorgortan laga geli karin taariikh ahaan etoobiya si sharci darro ah waxay u qabsatay dhulkii soomaaliyeed ee loo yaqaanay gobolka ugaadeniya ama soomaali galbeed sannadkii kun sideed boqol sagaashan iyo toddobo iyo kun sagaal boqol afartan iyo sideed waxayna maanta etoobiya si sharci darro ah isugu dayaysaa inay qabsato qaybo ka mid ah dhulka soomaalida ee xorta ah haddaba waxaan u soo jeedinaynaa dowladda soomaaliya inay ka shaqayso siday u soo celin lahayd gobolkii soomaali galbeed si buuxdana ay u taageerto walaalaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka soomaali galbeed siday u gaari lahaayeen xaqa ay u leeyihiin inay ka tashadaan aayahooda waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna maamul iyo shacaba ee dowladdeegaanka soomaaliyeed dowlad deegaanka soomaaliyeed ama soomaali galbeed ama ogaadeen qofba suu u yaqaano inay taageeraan dadaalka ay dadka iyo dowladda soomaaliya ugu jirto inay difaacdo qarannimadeeda iyo madax banaanadeeda lix waxaan sidoo kale adkaynaynaa in dowladda soomaaliya ay erido safiirka etoobiya isla markaana ay jarto dhammaan xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay dalka etoobiya waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay qaadacaan diyaaradda ethiopian airlines sida ugu degdega badan ama ugu dhaqsaha badan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya inay mamnuucdo dhammaan diyaaradaha ethiopian airlines inay soo gasho hawada soomaaliya ilaahay etoobiya ka ixtiraamayso madax bannaanida qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed ugu dambayntii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya inay u midoobaan siday u difaaci lahaayeen madax bannaanida iyo wadajirka dhulka soomaaliya arrintaasoo ah waajib diiniya sida ilaahay noo amrayo wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xarigga ilaahay oo diinta iyo islaamka wanaagga ah oo ku midooba hana kala tegina isla markaana ay meel iska dhigaan kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed qurbajoogta soomaaliyeed waxaa ka go-an inay garab istaagaan dowladda federaalk ee soomaaliya si loo ilaaliyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida xuduudaha soomaaliya kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan dhooye oo kamid ah eh, ama xubinka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee eh, wadankaasi mareykanka oo ka hadleeyay eh, warsaxaafadeed ay kasoo saareen ka jaaliyad ahaan heshiiskii is-afgaradka ahaa oo ay dhawaantan gaareen somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya kaas oo qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba etoobiya lagu gacangelinayay kornel cabdulaahi cali macow oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda ayaa dhankiisa maruu la hadlayay idaacadda kulmi waxa uu sheegay in uu aada uga xun yahay arrintaasi sidoo kalena waxa uu soo jeediyey in maanta loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta kale aragtida duwanba ay u midoobaan mowqif eh, hal mowqifna ay ka qaataan damaca etoobiya ay ku dooneyso in ay kula wareegto qayb ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliyeed waxaan aad aan u soo dhawaynayaa oo dadka soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen sida ay dowladda soomaaliya uga falcelisay golaha shacabka xukuma golaha xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxtooyada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan marka dhulka soomaaliya baylah ma ahan lama qaadan karo cid qaadan karta ma laha weligeedna waa la difaaci jira aabbayaasheen iyo awowayaasheen ayaan kasoo gaarnay inaan abasinianka aan iska difaacno abasinianka inaan iska difaacno heerkaas ayaan gaaray marka etoobiya ciidamo badeed way dhisteen iyagoo aan bad lahayn waxaa waaye isticmaalkii ayaa maaragtay usoo fududeeyey inay maaragtay ay qabsadaan dhulka muxuu ahaa soomaali galbeed inay qabsadaan oo maaragta la siiyo taana waa la ogaa dagaaladii ka dhacay lixdan iyo afartii iyo toddobaatan iyo toddobadii intaba weliba caalamka ayaa usoo gurmaday muxuaha toddobaatan iyo toddobadii reer galbeedkii u ka aamusay iyo soviyeetkii oo maaragtay u soo hiiliyey ayaa maaragtay dhul weyn kadib markay ka qabsadeen ciidanka xoogga dalka soomaalida ee geesiyaasha taariikhdaasoo dhan waa la ogyahay laakiinse hal ayaa la rabaa dadka soomaaliyed inay ku baraarugaan adduunyada waxaa jiro dhaqan ama aqoon sbionajka ay leeyihiin basaasiinta ay leeyihiin ay ku dhaqmaan waxa waaye waddan markii aad ku duulayso inaad maaragtay madaafiicii sawaariikh aad u qaadato aad la dagaalanto asagana intoo kale kuu soo qaadana uu kula dagaalamaa laakiinse dagaalka ugu wanaagsan ee waddan lagu burburiyo waxa waaye demoralization waa xeelada ay isticmaalaan basaasiinta gaar ahaan sirdoonka etoobiyaanka wuu isticmaalaa asagoo waddanka gudihiisa ka howlgalo ayuu isticmaalaa demoralization macnaheeda waxaa waaya dadka in muxuaha dhaqanka lagala dagaalamo diinta lagala dagaalamo lagala dagaalamo midnimadooda iyo wadajirka ummadeed lagala dagaalamo oo maaragtay qabyaalada hadda socoto ee dadka soomaaliyeed dhalinyaro hadda dhasheen ki dhashay ayaa maarata qabiilka si u kala fasirayaan iyo social media waxa ku yaacaya aad u waa qayb ka mida ah demoralization dadka in maxaa dadnimo ahaan in loo dilo oo hoos loo dhigo waxaa ka mid ah muxuu ahaay in muxuaha lagain eh, muxuaha droogo lagu soo fardhiyo oo maarata waddanka daraags la soo geliya sida haddeertaan ka socota muxuaha soomaaliya inta badan oo dadka dhallinyarada maarata daraagada lagu duleelinayo gabdhihii wiilasha generationka soo socday marka dagaalkan weligii ayuu nagu socday mila zanao waxa uu samayn jiray warlordka dagaalami jiray midba mar uu u yeerin jiray oo muxuaha inuu hub soo siiyo wuxuu leeyahay waajibaadkaada waa hubkaan iyo aagga aad haysato inaad difaacato midka kalaa u tagayo hebel muxuaha hebel ka difaaca aagaas ka difaaco sidaas ayay maaragtay sirdoonka etoobiya ay muxuaha u dhaqmi jireen ilaa ay gaaraan sirdoonka etoobiya ay gaaraan inay maaragtay geesiyaashii muxuaha ons ay ka afduubtaan magaalada muqdisho hargeysa ay ka afduubtaan maxaanku idhaahdaa puntland ay ka afduubtaan meel kasta ay ka afduubtaan ee gudaha ay u soo galeen penetration ay ku sameeyeen intaasi waxaan uga hadlayaa mm-hmm. in dib u eegid iyo cusboonaysiin lagu sameeya sirdoonka soomaaliya inay maaragtay ay lahaadaan saraakiil dhiifoonaantaas leh oo demoralizationka iyo muxuaha dadka muxuaha la dulaynayo oo meesha ka socoto ma ahan daroogo cabaad wiilkaas waa la dulaynaa marka hal milyan oo dhallinyara ay kaa dulowdo labaatanka sanoo soo socotani waxa waaya wadankaasi burbur ayuu ku dambaynaya waayahay korneale markaan fiirino etoobiya ciidankan ay sheegtay inay eh, u diyaarsaneed isla mar ahaantaan ay mar hore dhisatayba iyo ciidankeena badda marka barbar dhigo sidee ayay noqon kartaa eh, baaxadda awoodada labada dhinac etoobiya waxa waaye eh, militanhawe waxau soo gudbay xuduudda inuu soo taraaray laba kun iyo lixdii ayuu magaalada muqdisho oo soo galo ciidankiisa ou keenay shacabka soomaaliyeed oo aan sawaariikh haysanin oo aan alkalir haysanin ayaa la dagaalamay asagoo tacbaane oo yaa iga saara lahow ka baxay waxa waaye markii aad qadiyad aad ku dagaalamayso wax kasta ha haysto diyaarada ha haysto madaafiic ha haysto laakiinse qoriga aakeyga ayaa maaragtay fidaa-i noqonaya waxaa hadda falastiin ka socdo o kaleeto falastiin waxa ka socdo waxawaay saraaya qudus iyo waxa ay ku sameynayaan ciidanka lix iyo tobnaad oo adduunyada ugu awoodda badnayd wax ay ku sameeyeen waa aragtay taas ayaa maaragtay etoobiya sugaysa haddii ay kusoo xadgudubto dhulkayna dadka soomaaliyeedna kulligood way hubaysan yihiin aabayaasheen difaaca muxuaha istaraatiijiyada difaaca qaran soo dejiyey waxa ay marka ugu horeysaba ay ka bilaabeen in dhallinyaro muxuaha high schoolka ka baxay oo maaragtay saraakiil loo diro oo ay soo bartaan cilmiga kala gedisan ee muxuu ahay militariga diyaaradaha badda madaafiicda goobta sawaariikhda waxa waaya ciidankayna markii uu dagaalka u galahay toddobaatan iyo toddobo wuxuu ahaa lixdan iyo shan kun waana laga yaabaa adduunyada sida ay maaragtay hardadirqaha uga dhigeen cadowgii soo jiraynka ah ee etoobiyaankaah haddana waxaa looga fadhiyaa dowladda ciidanka noocaasa inay dhisto maahan ciidan oo uganda in loo diro saddex bilood lasoo baro aakeyga iyo sidoo maaragtay oo kooxabadda u waxaa loo baahan yahay ciidanka in loo dhiso dadnimo ahaan taariikhdana la baro lagana suuliyo kuwa daroogada cadaa cunaan kuwa qaadka cuno kulli in laga saaro ciidanka laga saaro oo dhallinyarada nadiifka ah oo maaragtay wax ku oolkaa ah, oo jaamacadaha ka baxay oo muxuahay muxuahay baagamuntada ku ah magaalada in loo diro muxuu ahay jaamacadaha waaweyn masar iyo meelo kaleeto iyo turkiga loo diro ay soo noqdaan saraakiil saddexda sano soo socoto marka istraatiijiyadaas kulleyba dowladdu way u degsan tahay waana lagu guulaysanaya etoobiya waxay naga qaadaysa mala waayahay markaan eegno wadamada saaxiibka la ah soomaaliya sidoo kalena etoobiya iyaguna dhinacooda saaxiib laha ah, maxay tilaabo ay qaadi karaan haddii etoobiya ay xadgudub soo samayso etoobiya xadgudub haddii ay soo samayso siyaasad ahaanna waxaa waa loo dhaleecaynayaa united nationk iyo ururka africanka iyo kulli cid kasto waa laga hor imaanaa dadka soomaaliyeedna dhulkooda way difaacanayaan marka cid kastoo saaxiib kula ah waxaa ka weyn midaada ayaa maarata muhiima dadkaada inaa abaabulato oo mobilization aad ku samayso abaabul dadweyne ayaa loo baahanya waxaa loo baahan yaha dhallinyarada in muxuaha dadnimo ahaan loo soo dhiso waxaa loo baahan yaha in iskuullada muxuu ahay laga dhigayo af carbeedka shadaad ayaa loo dhigahaya wiilka sidaad ma rabne waa in maaragtay axmed gurey iyo muxuahay geesiyaashii gumaysiga difaacaya weligood iyo taariikhda soomaaliya in laga dhigo oo maadooyinkaas laga dhigo mandatory soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed ilaa jaamacadaha in lagu dhigo markaas ayaad maar dalkaaga ka difaacan kartaa daroogadan oo wadanka kusoo faaftana dowladda waa inay go-aan deg dega ay ka gaarto daroogada aad ayay u badatay waa la ogyahay annagoo dibadaha joogna ayaan ognahay dhibaataday ku haysa shacabka waaya etoobiya awoodda ay ku faanayso oo dhinaca ciidanka oo dhul iyo badba ay sheeganayso sidee dowladdeenu iyo gudaha shacabkaba ugu babaaca karaan etoobiya awood ma laha etoobiya iyadaa gaajaysan iyadaa qaxayso oo lugina kasoo bilaabaan jigjigo ilaa maaragtay boosaaso soo lugeeyo si ay maaragtay yeman oo dagaal ku socdo shacabkeeda u galaan oo dad gaajaysan oo dhibaato haysato abiy axmedna waxa waaye dhibaatadii uu geystay iyo xasuuqii uu ka geystay tigree xasuuqii uu ka geysta amhaara xasuuqii uu ka geysta uu geysta soomaalida iyo oramada iyo isku dirka muxuuaha qowmiyaadka ee soomaalida iyo cafarta xasuuqaas uu geystay ayuu wuxuu rabaa shacabka etoobiya inuu ku sii jeediyo muxuaha dhulbadeedaan idiin soo helnay fariinta waxa waaye number one qofka markii dadnimo ahaan loo dhisaayo waxaa laga bilaabaa educationka markuu yaryahay ayaa lasoo barbaariyaa waxaa lagu barbaariyaa wadaniyadda waxaa lagu barbaariyaa taariikhda taariikhda wasaaradda waxbarashada waxaa la rabaa taariikhda inay dhalinyarada ay barto soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed inay baraan mandatory laga dhigo qofkii aan ku baasin inuu sanadkaas u dhacayo laakiinse waxa waaye iyo dadka soomaaliyeed u midooba oo qabyaaladan iyo waxaan xumo qurmuunka oo wasaqda oo asaagiina naga reebay oo naga dhigay muxuu ahay ummad cid kasta iska hawaysanaysa oo dhaawacahoo meel yaallo waa qabyaalada iyo xukunka sida xun lagu raadinayo oo maaragtay siyaasiyiin siyaasiyiin ayaa marat dowladda ka soo horjeedo dowladdii asaantiri baba looma baahan waxaa loo koronaal cabdulahi cali macawayo kaasi ahaa oo dhankiisa ka hadlayay heshiiskiisa afgaradka ahaa ee dhawaantan adis ababa ay ku galeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen walaha dhegeysanaysaan barnaamijka ogaala idaacadda kulmi magaalada muqdisho idan kaga imaanayo dowladda turkiga ayaa waxa ay sheegtay in mareykanku uu u xaqiijiyey sida ay laga maarmaan u tahay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka khaza islamarkaana gargaarka uu gaaro isagoona kala go- lahayn halkaasi inta lagu jiray kulan dhkulan magaalada istanbul ku dhex wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee labada wadan ayaan arrintaasi lagu soo hadal qaaday wakaalada wararka ee turkiga ee anadol la yiraahdo ayaa dhankeeda waxa ay soo xigatay ilo diblomaasiyadeed oo turki ah kuwaas oo sheegaya in wasiir hakan vidan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga inuu ku tilmaamay dagaalka ka soconaya khaza inuu yahay mid cadowtinimo in duulaanka cadowtinimo ee israa ay sii kordhayaa uu khatar weyn ku yahay guud ahaan amniga mandaqada ayuu sheegay sida ay soo xiganayso wakaalada wararka ee anadol waxa uuna sidoo kale uu ku baaqay in la bilaabo wadaxaajoodyo la xiriira dhismaha dawlad falastiin leedahay wakhtiga ugu dhow ee suurtagalka ahna hirgasho sidoo kale intii uu socday kulanka labada wasiir waxa wasiirka turkiga kala hadlay dhigiisa mareykanka iibka diyaaradaha dagaalka ee uu farsameeyo mareykanka f sixteen loo yaqaano iyo sidoo kale xubinnimada sweden ee gaashaanbuurta nato iyo sidoo kale qadiyado kale oo gobolka iyo danaha labada wadanba quseeya wararka la yaab kale ee kasoo baxaya khaza waxaa kamid ah in dagaalka khaza inta uu socday amaba waqti xadirkanba weli uu socdo in ciidamada israel sheegayo in ay qodeen inka badan ilaa iyo kun iyo boqol qabri oo ku yaala gudaha magaalada khaza sida uu sheegay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda khaza ciidamada israa'iil waxa qodeen kun iyo boqol qabri oo ku yaala xabaalaha tufaax la yiraahdo bariga magaalada khaza waxayna xadeen meedadka boqol iyo konton qof tani waa dembi cusub oo ka mid ah taxanaha dembiyada ay galayaan kuwa soo duulay inta ay gudaha ugu jireen amaba inta uu socdo dagaalka ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka magaalada khaza wuxuuna warka intaa ku daray ama bayaanku intaa ku daray in ciidamada israel ay dambigan eh, soo celcelinayaan marar badan waxaana u dambeeyey ayaa layidhi meydadka siddeetan qof oo horey ugu shahiiday ee eh, dagaalka ka soconaya magaalada kuwaas oo ay xadeen eh, ciidamada israael waxaana jirta in dadkaasi waqti xadirkan la sheegayo ama ciidamada israael in weli la sheegayo in faralkaasi ay sii wadaan sabdidii falastiiniyiintu waxa ay meydad lasoo faagay dib ugu aaseen xabaalaha eh, xaafado kamid ah magaalada khaza halkaas oo ay horey ciidamada israel uga fuliyeen weerar dhinaca dhulka ah dhamaadka bishii oktoobar ee sanadkii hore sida uu muujiyay muuqaal ay leedahay warbaahinta france bress la yiraahdo ciidamada israel ayaa sheegay inay baari doonaan eh, mana bixin faahfaahin arintaasi eh, intaasi sii dheer waxayna sheegeen in arintan lagu eedeeyay ciidamadooda inay ku kaceen oo ah in xabaalo badan ay qodeen midadii ay xadeen ay tahay wax ay u baahan in la baaro balse ciidamada israel ayaa falalka ay ka wadaan magaalada khaza waxa ay yihiin kuwa aada u guracan iyagoona waqti kasta beegsi ku haya goobaha ay dadka shacabka ay degan yihiin waxaana maalin walba lasoo wareeyaa dhimashada tobanaan ruux oo falastiiniyiina taas oo tirada dhimashada tan iyo horaantii oktoobar kusii dhaweyneysa shan iyo kun oo ruux dhanka ukrein hadii aan eegnana eh, ciidamada ruushka ayaa weli waxa ay wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan qeybo kamid ah gudaha wadankaasi ukrein gantaalo laga soo gamay amaba ay gameenba ciidamada ruushka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen kow iyo toban ruux oo shacab ah waxaana dadkaas shacabka ay geeriyooday la sheegay in shan ka ah ay yihiin caruur eh, waxaana weerarkaasi uu si gaara ah uga dhacay bariga wadanka ukraine sida ay mas-uuliyiinta guduhu ay sheegayaan gantaalada loo yaqaano s boqol ayaa la sheegay in lagu garaacay magaalada bokrivask layiraahdo oo ka tirsan wadankaasi ukraine hoosna tagta gobolka donestic waxaana jirta in sidoo kale ay ciidamada ruushku lagu eedeynayo inay sii kordhinayaan weerarada ay la beegsanayaan goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin madaxweynaha wadanka ukraine vladimir selniski ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada ruushku ay bartilmaameed ka dhiganayaan goobaha dadka shacabka ay degan yihiin waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay qalad weyn ruushku dhankiisa waxa uu sheegayaa in cawaaqib xumo uu kala kulmi doono selenski inuu xukunka isku sii adkeeyey sidoo kalena dagaal uu la galay moscow waxaana muuqanaysa dagaalka ruushka uu kula jiro ukraine in dhanka eh, waa dhanka iyo wadamada reer galbeedku ee ragal daaciyeen kiev oo ay taageeradii ay uga baahneyd aysan siinin xilli mareykanku uu si weyn ugu mashquulay taageerada israel waa taageerada israel taas oo dagaal xoogan kala kulmeysa ciidamada iska caabinta ee kooxda xamaas markan dhankii xubnaha hadii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadalyaanta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinkai ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayaha ister waa mahadsan tahay haddii aynu ku bilaabnana hadalyaynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay gebi ahaanba waxaa baaqday kulankii xisaha badnaa ee aada loo hadalhayay ee udhexeeyey galmudug iyo waliba gobolka banaadir ciyaartoyda maamulka gobolka banaadir ayaa rajeynaya in kulanka ay ciyaaraan sidoo kaleetana eh, halka xulka galmudug ay rajeynaya inay ciyaaraan kulanka laakiin markaynu eegno eh, shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hogaanka sare ee xirir kubadda cagta soomaaliya iyo weliba ahlaamaha amniga ayaa dib loogu dhigay ciyaarta maalinta eh, axadda ah oo maanta ku beegneed ee la ciyaari lahaa ee u udhexeeyay galmudug iyo weliba gobolka banaadir taasi oo la sheegay in la ciyaari doono maalinta isniinta sideeda bisha koowaad sanadka ka waxaana sidoo kaleeto la sheegay in go-aankan la qaatay kadib markii ay isla qiimeeyeen xiisaha tartankan uu leeyahay waliba sida taageerayaasha ay u badan yihiin ayna muhiim tahay in la helo meel ka baxsan albaabka hore oo marka hore ay shacabka halkaa ay kasoo geli jireen laakiin waxaa la bilaabay leeyahay in albaab kaleeta la furo tartanka dowlad goboleedyada weliba gobolka banaadir oo markii horeysaba lagu qabanayay garoonka muqdisho ayaa waxaa soo xaadiray taageerayaal u kala sacbatamaya xulalka ay taageersan yihiin iyagoo markaasi ku labisan badankooda dareeska calamada dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir wasaaradda dhalinyarada iyo weliba ciyaaraha xiriir kubadda cagta iyo weliba ammaankuba waxay bogaadinayaan ayaa laleeyahay bandhig wanaagsan ama bandhiga wanaagsan macalimiinta iyo weliba ciyaartooyda iyo weliba taageerayaasha garoonka ee daawanaya iyagoo dabcan u mahadcelinayaan marka waxaa laleeyahay eh, kulanka waa u baaqday sidoo kaleetana waxaa lasoo warinayaa in tabashadii gobolka banaadir oo saddex dhibacood laga jiray weli aan la xalin marka ciyaartooda gobolka banaadir waxay rajeyn doonaan in ay wasaaradda eh, dabcan dhallinyaradii ciyaaraha arrintaasi soo falgeliso ama ay kasoo hadasho laakiin markaynu eegno hirshabeelle sanadkan sidoo kaleeto maamulka galmudug maamulka gobolka banaadir sidoo kaleetana maamulka jubbaland ee koonfur galbeed soomaaliya sanadkan tartankan waxaad arkaysaa ciyaaryahaanadu inay aad iyo aad ugu khatar badan yihiin kuwii hore marka sanadkan waynu arki doona cidda ku guuleysan doonta inkastoo jubbaland ay uga hooseyso laakiin jubbaland weli labo kulan ayaa u dhiman halka hirshabeelle kaalinta kuwaad ay ku jiraan afar dhibcood ay leeyihiin xulka gobolka ama xulka maamulka galmudugna ay leeyihiin afar dhibcood sidoo kaleetana banaadir iyo waliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya min saddex ay leeyihiin halka sidoo kaleetana xulka jubbaland wax dhibco uusan lahayn marka tartanka meel xiise badan ayuu marayaa wanu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysan doonta markaynu eegno shanta kooxood ama shanta maamul ka qaybgalaya hal maamul ayaa gebi ahaanba tartanka ka hari doona afar maamul ayaa samafiinaal aadi doona kadibna samafiinaal eh, min laba laba kulan ayay ciyaari doonaan oo samafiinaal ay dabcan ciyaari doonaan kadibna finaal ay usoo gudbi doonaan waynu arki doonaa sanadkan eh, maamulkii usoo gudbaa ah, ee eh, fiinaalka tartanka maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir markii ugu dambeysana tartankan waxaa ku guuleystay maamulka gobolka banaadir hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markaan dhankaiyo qormooyinka waa tahay oo qormada ugu horeysa dhankeyga waxay leedahay qofka raba inuu ka fogaado cabashada waa inuu soo dhaweystaa farxadda mid ka mid a ah dembiyada ugu xun waa qof dembigiisa fududeysta iska ilaali kibirka sababtoo ah waxaa lagu celin doonaa dhulka jirkaagana waxaa cuni doona dirxiyo inaad qaadato xanuunka si aad uga saarto dadka kale xanuunka waa nuxurka dhabta ee deeqsinimada way adag tahay in la samro laakiin in la lumiyo abaalmarinta samirka ayaa xun qofka ka baqa inuu ilmeeyo waa inuu bartaa siduu ugu naxariisan lahaa kuwa ilmeeya qormadan waxaynu soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala abuuxikma wayster waa maasitahay qormada ugu dambeysa dhankaygana haddii aan eegana waxaa leeyahay dadka qabriida ku jira haddii hal saac oo keliya fursad loo siin lahaa inay dunida ay ku soo laabtaan camalka ugu horeeya ay qaban lahaayeen dadkaasi waxay ku dadaali lahaayeen inay sadaqo badan ay la baxaan koor inta aan dib loo soo celin sida ay tilmaamayso aayadan rabbi lowlaa aqartanii ilaa ajalin qariib fa asadaq wa akum min asaalixiin adiga hadda ayaa fursad haysata waxaana loo baahan masaakiinta wadooyinka dooban waxaad u awoodo inaad ku sadaqaysato sadaqada yaraan ma laha keliya waxa ay kaaga baahan tahay in aad niyad wanaagsan ku bixiso ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey guud ahaan dhegaystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal saacadda kow tobankii baarqanimo ayay ku dhowdahay bal aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan oo lagu jiro doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi oo maalinta beri ah lagu wado in ay ka dhacdo gudaha magaalada garowe waxaana maanta eh, qorsho uu yahay ama wakhti xaadirkan bala dhegaysanayaa khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland koow iyo toban musharax ayaa isku diiwaangeliyey inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha puntland ee shanta sano ee soo socota iyadoona eh, kow iyo tobankaasi musharaxba maanta ay baarlamaanka puntland ee cusub ay dhegaysanayaan hadal jeedintooda taasoo ay ku soo bandhigayaan waxqabadkooda ku aadan haddii xilka ay ku guulaystaan madaxweynaha xilka uu ka sii dhammaanayo ee siciid cabdulaahi deni madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas laba wasiir arrimo dibadeed oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno kale ayaa ka mid ah ee musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee doorashada puntland waxaana doorashadan ay tahay mid xiise gooniya leh iyadoona eh, isha lagu hayo doorashada beri ka dhaceysa magaalada garowe qaabka ay u dhici doonto iyo sidoo kale cidda ku guulaysan doonto iyadoona madaxweynaha puntland ee waqti xaadirkan uu wakhtiga uu kasii dhammaanayo ee siciid cabdulaahi denina si weyn ay suuragal ee u tahay in mar kale uu xilkaasi uu ku guulaysto madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu siixay heshiiska waa sharci burinaya heshiiskii dhowaantan ay magaalada addisababa ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed heshiiskan ama sharcigan uu siixay madaxweynaha ayaa hore waxaa usoo gudbiyey labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo si adag uga horyimid heshiiskaas afgaradka ee addisababa ay ku gaareen somalilan iyo etoobiya waxaana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tilmaamay heshiiskaasi in uu yahay mid aana sinaba ku suurageli karin waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka soomaaliyeed iyo dhammaanba siyaasiyiinta kale aragtida duwan in arrintan ay u midoobaan oo aysan marna aqbalin in badda eh, beriga iyo sidoo kale hawada soomaaliyaba la iibsado amaba cid kale lagu wareejiyo magaalada hargeysa wararka ka imaanaya ee xarunta somalilanna waxa ay sheegayaan in suxufiyiin ka shaqaynayay tv-ga m m t la yidhaahdo oo ka mid a ah tviyada somalilan xabsiga loo taxaabay ciidamada nabadsugidda ee somalilan ayaa la sheegay in ay xireen ilaa iyo saddex wariye oo ka tirsan t v-gaasi uu ku jiro guddoomiyihii t v-gaasi maxamed ilig iyo sidoo kale laba wariye oo mid sawirqaado uu yahay waxaana la sheegay in ay soo weerareen ciidamadaasi amaba ay gudaha u galeen xarunta t v-ga ee magaalada hargeysa iyadoo wakhti xaadirkaas ay soconaysay dood looga hadleeyey faa'iidada iyo khasaaraha ku jira heshiiska saabgarad ay somalilan ay la gaartay etoobiya waxaana la sheegay in saddexdaasi wariye waqti xadirkan ay xiran yihiin war ka soo baxay mas-uuliyiinta t v-gana waxaa lagu cambaareeyey falkaasi oo lagu tilmaamay inuu yahay mid xorriyadda ka dhan ah waxaana dooda ay t v-gaasi ay qabanayeen kana soconaysay barta twitter-ka si toos ah uga qaybgelayay ee wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo sidoo kale feesa cali sheikh oo madax ka ah hay-adda aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka ee somalilan waxaana agaasimaha tv-gaasi cabdishakuur dayib oo warbaahinta la hadlay ama qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookka waxa uu ku sheegay in doodaasi mas-uulka uga qaybgalayay dhanka somalilan uu inta uusan dooda ka qaybgelin uu horay u ogeysiiyey xukuumadda somalilan in dood noocaasi oo kale ah uu ka qaybgelayo kuna difaacayo eh, madaxda somalilan gaar ahaana madaxweynaha ee maamulkaasi heshiiska uu la galay abiy axmed ee dhigayay in qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba la siiyo amaba lagu wareejiyo dhanka etoobiya dad horle ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen duqeymaha ruushka ay ka geysanayaan gudaha waddanka ukrein iyadoona la sheegay in ugu yaraan kow iyo toban ruux ay ku dhinteen duqeymo ay ciidamada ruushku ay ka geysteen bariga waddanka ukrein waxaa la sheegay in koob iyo tobanka ruux ee lasoo wariyey inay dhinteen shan ka mid ay yihiin caruur waxaana ruushka uu sare u qaadayaa duqaymaha uu ka geysanayo gudaha waddanka yukrein madaxweynaha waddankaasi valadimir selenski waxa uu ku eedeeyey ruushku inuu beegsanayo goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin iyadoona toddobaadyadii ugu dambeeyey ay moskow ay kordhisay duqaymaha ay ka geysanayso gudaha yukrein halka kiyefna aysan helaynin taageeradii ay ka heli jirtay waddamada reer galbeedka taasoo u muuqato in ay ragaldaacinayaan doorasho ay mucaaradku ay qaadaceen ayaa waxa ay ka bilaabatay waddanka bangaladesh iyadoona xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka ay ku tilmaameen in doorashadaasi aysan u dhacaynin si cadaalad ah sheekh xasiina oo ah eh, hogaamiyaha dowladda haatan ka jirta waddankaasi bangaladesh ayaa lagu wadaa in mar kale ay ku guulaysato doorashadan ay mucaaradku ay iska qaadaceen iyadoona dad badan oo shacaba baryihii ugu dambeeyey ay ka soo horjeedeen in qaabka ay u dhaceyso doorashada waddanka bangaladesh waxaana hogaamiyaha waddankani haweenada lagu magacaabo sheekha xasiina lagu tilmaamaa inay tahay haweeney kalitalis ah oo waddankaasi aan u ogoleen in cid kale ay kula tartanto waxaana doorashada haatan socoto loo rajeynayaa amaba ay u badan tahay in mar kale iyadu ay xukunka ay sii hayso doonto kuwaasoo qodobada uga weyn ee ogaalku jira idaacadda kulmihe magaalada muqdisho eed nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay soomaaliyu meelay joogtaba dhegay faraa ka dhacda hayee haldhar baanyo iskala dhiiday sidan laba'ada dhabaniyo dhafoorada wahay fadhiista wagu igu dhalaale baan maqli jiray aryaadhaha dhaadaa bahasha wees la soo dhaaftay dadkaan dhawaaqaya dhulkooda doonaya haday u dhiidhiyeen allaahayow u dhiib aa ka dhacday arcaaneel abdulow doqoshareediya ma'ee dagaal inoloka daro hayti war waxaa kaloo la yidhi waxaa lama dhowra kare wixii dhiig lahow kacaay waar wallaweynay hadda ictiraafkii noo diideen dhulkeennana inaan ku gadano aad diiddeen dhankii u ciirsana dhankii baan u ciirsannaa warwaaqlow irkini muroogna dhulkini muroogno walidhahaa dheegi jiray saasa koomaro hayte war mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge waa laga waalay waa laga waalay baddaad muusow dhiibe waa la laysku haystaa dhulkaad oroma siisana waa laysku haystaa eh. waa wixii madaxda ka dhigay waa laysku haystaa naw war doorane miyaa falantihiin warbow mala faysal baa dhaamay war kalmaane war mahaysiin la taliyaha amniga dowladda etoobiya ridwaan xuseen eh. oo saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi eh. dhulka saylacaad ku meeraysanaysaan keliya ma ahane ilaa lughayaana la siiyuu yidhi markaan saldhigga ciidanka aan dhisno oon degno oo dekedii iyo wadadii dareenka aan diyaarino kadib aan tafsiil ka fikiri doonaa ayuu yidhi waa laga waalay eh. oo eber waaye nawar wallaweyna idinkan war hayne somalilan ilal ixtiraafo dhul ma bixinayso waayahay waaqlow itobiyana waxay tidhi ilaa aan bad helno ixtiraaf ma dhiibayne maxaa tala ah war waa laga waalay eh. obowe waa laga waalay war aniga soomaalidu waa la yaabay badda waxba kuma qabsadaan waxbana kama faa'iidaan in adduunyada ka faa'iidin waa diidayaan adigu maxaad hayta soomaali ma ahid war af soomaaliga waa la wada bartay ha lees hubiyo war maxaad ula yaabaysin oromada soo cadaynaya xataa waa ku hadashaa af soomaaliga laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa badinagaa warbashiirow nagnagtaas waxba lagu heli maaye eh. hargeysa iyo burcaba waa laga bannaanbaxay shacabkuna waxay dhaheen eh. oromo dooni mayno eh. dalkeenna dhiibi mayno dulmina qaadan mayno aryaadhaha haddiiba shacabka somalilan iyakuna sidaas ay dhaheen abii waxaan dhihi lahay doofaarkii daabana weyn haddaaqay beertaa waa daabal doofaarkii nin daabana weyn ka beerta waa daabal war cabdullow abi laftirkiisa waa laga waalay oo waa laga waalay warwaalida rag baa soo maroo laga waraystaaye layska maro waashoo macnaa lagu wareeraaye waa laga waale maxaa lagu waalay war kalamaanay calaa kulli xaal ninkii waddan kale u waalanayow waxaadan lahayn inaad la wareegto wad baa ka horeeya waa lagu waalay oo lagu waalay warhore waxaa loo yidhi waayey gelow lanbawdudaa bal waxaa kaloo la yidhi waxaad jeceshay lama helo naftayda waa lagu waalay sidii laga bartiyo wayga nolosheenna ama waafi loo soo arkoy warisay maahmaahdu waa waray ninkii dhihi rabo wow qarka u saaran inta uusan waalana jimcada wahan la soo toosin wiswis iyo waxaa lagu gartaa warar iskoordaahe waanadiisa duulkii wado socol wanaaggiisa wacdi kama dhegaystae jinku uu hel la yeeshaay waduudkii carshigan uumay oo ciidda kala waafay isagay allaha waaxidkaa tiisu weyn tahaye caafimaad ha nagu waariyee wadar ha loo tuugo waarmi iyo ad waalantahaysay wax ka haayiheen waanad uma deeqdo dadna way celoobendhe waa laga waalay waa laga waalay waddankii oo dhulkaad weligaa lahayd wadigaana maxaar ku waree wareejiye miyaad waalan tahay wax kaa yihiin warlankii waalan warasidiisa hirdaase waanan dadku dheeguwaay miyu waalan yahay say wax kaa yihiin aryadhaha waxaa la yidhi waayaha adduunkiyo taariikhda kaa weyn waxaa laga waraystaa ruuxii waaya arage waar waxaad ka tagtay ana ku warramaaye wedhayda maqaalo wadnahaagyuu nixin naxariisto weliga kala wareego warwaaqlow heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin waa lagu waalay waa lagu waalay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ninkii wareersan weligiis waqooyi koonfuurow yira waa laga waalay waa laga waalay war madaxweyne xasan shiikh oo dadka isbaraya wuxuu yidhi aniga xasan shiikh baa leeyidhaah weligay dhulkama gorgortamin haddana ka gorgortami maayo mid ka gorgortamayana ilaahay xil nooguma dhiibo iyo xukun mid ka dambeeyana ilaahay ha naga qabto muuse biixina wuxuu yidhi haddii aad etoobiya dhulka uga beddelo rabtay inay xukunka kugu sii hayaan ilaahay baa mansabka iyo xilka bixiya mana kugu hay karaan war madaxweyne xasan shiikh intaas waxuu ku sii daray wadamada xadgudubka etoobiya nugu haysa ka hadlay waa waxaan u mahad celinayaa kuwa ka aamusana waxaan leenahay cadaawadda aad noo qabtaan aad muujiseena etoobiya dhulkeenna ma sii kartiin war walla weyne waa falantiina dhulka sow anagu melihin badda sow anagu melihin warwaaqlow waxaad ka tagtay ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa waar taasi waa tiinay hanugu khasbine nin waa xiibsanaaya dhulka loo saxe saxeexa mid aqoonsi diida muxuu noo tarayaa aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ow nin dulmi wax kuu doonaayo dalki gaadaaya waa daabal nin dulmi wax kuu doonaayo dalki gaadaaya waa daabal cabdulla waanna waxaan odhan lahaa daluulahay nin doonaayo uu doodayaahi waa daabal war calaa kuli xaal kalamaanay ummadda soomaaliyeed hadday dal joogtay hadday dibid joogto hadday culummo tahay hadday caamo tahay hadday rag tahay hadday dumar tahay tahay cid kasta waa ka hadashay xadgudubka etoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixine ammaan kuma helin xataa khawaarijtii dhihi jirsa dhulka lama kala xigo oo adduunku ka dhexeeyaa maanta waa ku kala qaybsameen maadkartayna wuxuu yidhi ma ogoli hayay war maannagii bay nagu soo jeesteen war alla kulli xaal soomaalida waxay ka taagan tahay meel tamargeysaba wandagaalamayna wandagaalamaynaa dumarkiiyo raggeennaba ina soo dareershaa odayaadhaha war ma haysiin odayaashid dhaqankee deganay degmada saylax waa warrameen waxayna dhaheen mahaan ununkaa degan muusena ma bixi karo ciddi noogu timaadna weesku jihaadaynahay dhaheen soomaaliduna garab inay siiyaanay ka codsadeen haddexaamaha idindheganya kacdiin garab ma siisiino war been baa isku sheegteen haddaad tabar haysaan saylax waxban igama gelina khawaariijta iska celiya warkalamaanay war ma haysaane koonfurta gobolka mudug deegaanka jaxjaaxa mar kale waxaa ka dhacay baa layidhi dagaal culus oo faraha la yskaga gubtay khawaarijtiina waa lagu jeexjeexay baa layidhi aryaadhahan kolkiioo furunta joogana beriga wuxuu yidhi al-shabaab laga raayo rabcad meel la yidhaahaa mawdkoorii la riseeyey rajadii kalamaan haddii eebba rumeeyo al-shabaab laga raayo rugihii cadalay iyo maraa goof laga raadsho rabcad ciidanka fuulo caad raggaygu tageenoo diyaaraddiina rushayso sida roobka gantaalo cirka looga ridaayo haraagii dib u rooray raacda sii daba joogto sidii aan rabay rabnay weeyo rabbi baa mahadaaleh u riyaaqsaniya ama sidii aan rabnay weeyo rabbi baa mahadaaleh u riyaaqsaninaye waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo oo dilaacay dawadii nafteeday haweentaan ka doortay sida dayaxaan uuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay doontaa jeclaaye heedha waan ku diraaya degmadaan ku gaadhsii waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumi darmantaan jeclaay heedhawaan ku diraya degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaadeegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduuma noqoti eeganu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hooydaadoy mahungowdooda cali hadagani hoydaadoy mahungowdo daacani qaadi kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geelu waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii dooqanyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduma noqotee iyo dariiqanu qoraxduna dalaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada nuqoye hadaganay hooydaadoy ama hungowdooda adaganay hoydaadoy mahungowdo daado iyana dushoodiyo degmadaadu yara bixiduudadaad mar soomari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degelada dushoodiyo duladkaadu yaraabixidu dhagad mar soo mariye dhulka daawan doonta lunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahde waa inaad ka durugta ayalaysku keendirin nacabyuna kaladin kuwa diraadiraale dafku soo yidhaahde waa inaad ka durugta qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee deeqaanu qoraxduna dalaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganey hoydaadoy maahungowdoodaali hadagani hoydaadoy mahungowdooda dimahungowdooda